bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbihi aجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lishaykh اlcalaama moxamed bn saalix alcuthaymin raximah اllah alcaam caamka ayaan ku dhex jirnay siyaq اlcumuum cumuumka siiqooyinkiisa waxaan soo sheegnay cumuumku inuu ka mid yahay min dalaalaati اlalfaad alfaadda dalaalaadkeeda waxyaabaha ay tusto waxaan soo sheegnay caamka tacriifkiisa ama isilaax ahaan luqa ahaan iyo isdilaax ahaan oo waxaan ku soo qeexnay allafdu اlmustaqriqu lijamiici afraadihi bilaa xasrin halkan waxaan ka gelaynaa marka cumuumka qaab ma leeyahay qaab lagu fahmo qaab haddaad aragto aa leedahay waa cumuum meeshaan cumuum baa ku jira aad dhihi karta ma jiraa taasu halkan ka gelaa siyaqu lcumuum aa la yidhaha marka ahlusunnati waljamaaca waxay qabaan cumuumku inuu siiqo leeyahay ashcariyaduna waxay yidhaahdaan cumuumku siiqo ma laha sida amarkaba iyagu siiqo una ugu lahayn cumuumku siiqo uma laha maxaa yeele kalaamka alle kulligiis waa nafsi cindahum marka siiqo ma yeelo karo ayb siyaqu lcumuumi sabcun caamka siiqooyinkiisa waa toddobo maa dalla cala alcumuumi wax cumuumku tuso bimaadatihi maaddada uu yahay kugu tuso milu kulli oo kale wa jamiici oo kale wa kaafa oo okaafatin oo kale wa qaadibatin oo kale wa caamatin oo kale alfaadan yani waxay ku tusayaan cumuum maaddadooday kugu tusayaan kullu oo kale <clears throat> fasajada almalaa'ikatu kulluhum dhammaantood waa cumuum bay ku tusayaan kullu maadadaana cumuum ku tusaysa oo kullu baa waxay maaddadeedu tahay cumuum bayba maaddadeedu u yahay jamiic baa la mida iyo wixii ka farcanno jamiic iyo ajmac iyo jamcaa iyo kulligood maca jumac iyo jamcaau iyo iyo kuwii kale katci wixii laga dhambali jiray aktac iyo absac iyo hooya halkaas dhan laftirkooda cumuum bay halkaan imaanayaan kuwii tawkiidka ay ku taqaana wa kaafatan kaafatan oo kale kaafatan waa erey isaguna jamc wuxuu kutusayaa cumuum wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiiran kaafatan marka waa cumuum waa lafd yani maado cumuum kutusaysa kaafatan waxaa la mida ereyga saa'ir wa saa'iruhum iyo marka la leeyahay saa'ir labaa loo isticmaalaa intii soo hartay baaqiga waa loo isticmaalaa marka qaar saa'irna dhammaanna waa layskaga isticmaalaa labadiisa isticmaalba saa'ir kelimatu saa'ir waxaa weeye min alfaad alcumuum waa meeshaa ku aragto maxaa haddii baaqil laga wadana baaqigoo dhan waay oon la kala reebin haddii aan baaqil laga wadin oo dhammaantood laga wadana waaba cumuumba macnihiis wuxuu cumuum ka yahay saa'ir isaguna marka waa la mid wa qaadibatan baa la mida qaadibatan wa caamatan ayaa lamida mida ereyga caamatan waxaa kaloo lamida mida macshar iyo macaashir macshar macshar almuslimiin waa cumuumaa laga faa'iideysana dhammaan inta meeshaas joogto dhammaan buu wada taabanaya macaashir macaashirba asaguna lamida macaashir almuslimiin haddii la yidhaahdo waa min alfaad alcumuum oo maaddo cumuum ku tusaysa soo ma fahmi qabiilada magaceeda qofba ha iska ahaadee cumuum bay ku tusaya haddii la yidhaha maalan bani reer rabiica bani salima salima waa magac rabiicana waa magac hadda laakiin hadda muxuu yahay magaca aws aws magac waa khasraj waa magac maca daalika aws marka la yidhaaha min alfaad alcumuum ay noqotayba maxaa yeele qabiilo dhan baa soo wada gelaysa dadkeeda waayahay ka qowlihi tacaala inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar inaa anagu khalaqnaa waan abuurnay kulla shayin shay dhammaantiis baan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin jaangooy qadar yaan ku abuurnay kullidiiba marka miaaliya inta kalena waa la mid waa wixii marka maa dalla cala alcumuumi bimaadatihi asmaau shari sideedana markaan cumuumka ka hadlayna waxaad ogaataan cumuumku aqwaasha rasuulka hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka iyo cumuum waa galaa laakiin ficilka rasuulka cumuum afcaashu maba ahanba yanii min cawaarid eh, yani cumuum ma aha haddaad aragta yani rasuulkaa ficil sameeyey maala rasuulkaa xugun xukumay caamma laga faa'iidaysanaya ilaa in daliil kale looga faa'iidaysta ma ahane sideed cumuum ma looga faa'iidaysta walidaalika waxay yidhahdeen alcumuumu min cawaarid اlaqwaali laa min cawaarid اlafcaal ficil inta nebiga ka soo naqlisa hadaa tira waa caam ficil cumuum maba galaa lagu leeyahay cumuumku hadal aqwaashou galaa sunnada nebiga qowl iyo ficil iyo taqriir iyo so uma qaybsanto qowlkay gashaa cumuumku qowlkau galaa amaa afcaashu maya maxaa afcaashu ixtimaalaada ixtimaalaada waarid ku noqon karo ficilka rasuulka waxaa dhici karta inuu khaas isaga ku yahay imaan karto waxaa imaan karto ficilka xukunka rasuulka oo markaas qadiyad xukumo inuu waaqicatu cayn uu yahay oo qadiyadaas wax laga faa'iidaystay xukunkan in lagu sababeeyey yaa iska dhici karta ixtimaalaad hadduu yimaadana dee marka cumuumkii meesha waa ka sii yaraanaya labo siiqada labaad waxaa weyaan asmaau shari asmaau shardiga ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale man camila saalixan falinafsihi man ruuxii camila sameeya saalixan camal suuban falinafsihi man camila man marka waxaa weeye waa ismu shardi waa ismu shardi ismu shardi waa asagan cumuum buu keenaayo man camila saalixan qofkii camal saalixa la yimaado waa caam naag ha ahaata nin ha ahaado cid allaale ciday doonto ha noqoto man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'minun marba hadduu mu'min yahay la wasfi waay mu'minka mugta lagu qayday marba haddii uu mu'min yahay ninii naag waxuu doona ha ahaado mantaan cumuumay keenaysaa asmaau shardiga waxaa ka mida fa aynamaa tuwalluu fa hama wajhullaahi fa aynamaa meel kastoo tuwalluu la idiin jeediyo fa hama meeshaas wajhullaahi qiblatullaahi ilaahay qibladiisa ah marka aynamaa waa ismu shardigu waxaa laga faa'iidey meel allaale meeshii la idiin jeediyo ay jiha waa marka oo la idiin jeediyo salaadda marka waxaa weeyaan salaadda sunnada ah ayay ku timid oo qofka musaafirkaa ah uu tukanaayo isagoo qiblada ka sii jeedo waa u bannaan tahay ama waxay ku timid khawfka marka cabsida ay jirto dagaalka uu xooggan yahay oo marka qofka uunan makansan karin qiblada meel allaale meesha u jeesto qiblo ilaaha ka jirto soma fahmi meel allaale waay marka waa cumuum u jeedaa marka bari iyo galbeed iyo koonfur meesha rataan noqoto hal meel hal meel oo gooni ama ah waa caam wejhullaahidaanna marka wejigan ma ahan yacnii aayaad aayaddu aayaatu sifaat ma ahane waxaa weeyaan wejhiga hadda waxaa laga wadaa sideedaba luqa ahaanba yacnii tii luqada ahaydaa loo jeedaa oo mashaytu wejhi oo kale horteydaan u socday markaad leedahay saas oo kale leedahay ama aayaddu marka ma ahan iyadoo aayaad wej oo la ta'wiilinaayo ma ahan sidaa marka kutubta caqaa'idkan oo ku soo sharxay siiqada saddexaad marka waxaa weya asmaa ulistifhaami markaas ma shardiga labou kaaga miaaliyey man iyo aynamaa iyo waxaa la mida ah, wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu اllah wamaa wixii caama ah, maadaama ismu shardi uu yahay siiqada saddexaad cumuumka laga faa'iidaysto ama siiqulcumuum waxaa weyan asmaaulistifaami asmaaulistifhaamka asmaa'da wax laysku weydiiyo oo marka wax laysweydiinayo la isticmaalo ka qowlihi tacaala faman ya'tiikum bimaa'in maciin su-aal soo maaha faman yaa ya'tiikum idinla imaanaayo bimaain biyayaa idinla imaanaayo su-aal waay soo maaha marka asmaada sidaan oo kale marka su-aasha ee asmaa-ulistifhaamka ayadoon cumuum bay keenaan faman ya'tiikum yaa idinla imaanayo bal wax un sheega caam waay marka maadaa ajabtum اlmursaliin maadaa maxaybaad eh, ajabtum ugu jawaabteen almursaliina kuwii la diray rusushii maadaama ay shayin waay maxaa uu allaale waxaad ugu jawaabteen sheeg fa ayna xaggee baad tadhabuuna aadaysaan meel xaggeed aadaysaan siiqada nooca afaraad siiqu cumuumka alasmaa lmawsuulatu asmaada mawsuulada ah ismiga mawsuul marka fiiri man iyo maada man iyo maa iyada kuwo kalo kuyaal kaloo lamida ah ayagu waa isgedgediyaan manta iyo maada mar waxay noqonayaan ismu shardi mar waxay noqonayaan ismu istifhaam mar waxay noqonayaan mawsuul saddexdaas xaaladba midday ahaadaanba cumuumay faa'iideeyeen man iyo maa mawsuula eh, yacni mantu mawsuulana waa noqotaa shardiyana waa noqotaa ee istifhaamiyana waa noqotaa oo haddii hadda la yidhaha faman ya'tiikum bimaa'in maciin waa ismu istifhaam manta hadda waxay noqon kartaa yacni man camila saalixan falinafsihi waa shardi iyadoo mawsuulaana waa jirtaa oo yacnii asmaada mawsuulka waa tii nas-i mushtarag loo qaybi jiray waman wamaa waal tusaawi maa dukir wahaakadaa duu cinda dayi'in shuhir man iyo wamaa iyo mawsuulaadka nuxaadda waatay ku daraan sooma fahmi jaa-anii man qaama waxaa ii yimid man qaama kii istaagaya ii yimid so alladii bimacna aladii soo maaha markaas waman qaamat waman qaamuu wahaakada hadday saas timaado oo istifhaam dhacdana cumuum waa faa'iideyn marka adaa waxaan ujeeda hadday dhacdo mawsuul ahaan saddexda qaabtee u dhacdaba waa ku faa'iideynaya manta imaada markay mawsuul ahaan yani ismawsuul noqdaana khilaaf ka taageen lakin waxaa raajixa inay dhacayaan cumuum ahaan inay dhacaana raajixa alasmaa اlmawsuulaةu ka qowlihi tacaalى wاladii kii jaaءa la yimid bisidqi runta la yimid wasadaqa rumeeyey bihi sidqiga shaygii xaqaha rumeeyey ulaa'ika hum اlmuttaquun wladii buu ka rabaa hadda wladii isimkaa yacni ismu mawsuulkan cumuumaa laga faa'iidaysanaa waladii kii aa la yidhi mid kastay ku dhacay oo sifadan laga helo marka waladiina jaahaduu waladiina kuwa jaahaduu halgamay fiinaa annaga annaga darteen ay fii sabiilinaa jidkeenna kuwii ku halgamay oo ku dadaalay lanahdiyannahum hanuuninee oo hanuuninee subulanaa jidadkeenna ku hanuuninee waaladiina kuwii alayli aakhir ha ka imaadaan dhaxda ha ka imaadaan horey ha ka imaadaan marba wixii sifadan mujaahadada laga helo aayadday soo gelayaan maxaana u daliila waladiina cumuumka ku jira inna fii daalika lacibratan liman yakhshaa inna fii daalika kaagaas lacibratan ayaa ku sugan cibro yay ugu sugan tahay liman bay ugu sugan tahay yakhshaa cabsaday cabsanaayo ay liladii yakhshaa waa mawsuulo hadda liman ay liladii iyadoo mawsuulana waa tahay walilaahi maa fi اsamaawaati wamaa fi اlardi maadii mawsuulada ahaydna waa tan walilaahi ilaahay unba u sugnaaday keliya maa ay ladii kii fi اsamaawaati wamaa fi اlardi wax allaale waa markuu ilaahaybaa ay u sugnaaday maa wixii fi samaawaati ahaaday wax laga reebaayo male kulligood ilaahay baa iska leh waa min siyaq اlcumuum waa kaas ma annakiratu fii siyaaqi اnnafyi aw اnnahyi aw اshardi aw اlistifhaami اlinkaariyi nakirada meelahaas dhacdo shiikha waxaa uga filnaa inuu yidhaahdo annakiratu fii siyaaqi اnafyi wa shibhihi saasaa ka sahlan nakiradu haddii ay dhacdo fii siyaaqi nafyi jumlo oo nafyi hadday dhex gasho iyo wa shibhihi ile waxaan dhan oo tirinaa waa shibhu nafyi ma ogtahay nahyiga iyo shardiga iyo istifhaamku waxay shabbahaan nafyi bay shabbahaan laakiin waa ku kala qaadqaaday annakiratu nakirada oo fii siyaaqi nafyi nafyiga siyaaqiisa ku timaado dhacdo cumuumay keentaa aw innahyi ama nahyiga dhexdiisa dhacdo aw ishardi ama shardi jumla shardiya nakiro dhex taalla nakiradaas waa caam meel ha ku gaaryeeli aw ilistifhaami ama istifhaam ayaa nakiro dhex gashay nakiradaas cumuum meelna gaarha u gaariyeeli istifhaamkii day alinkaariyi ahaa laakiin istifhaamka inkaariga ah oo qolada lala khitaabayo marka lagu inkiraayo ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa wamaa min ilaahin ila allaahu oo kale wamaa min ilaahin ay wamaa ilaahun macbuud xaq lagu caabudaa maba jiraba soo ahaadaan ila allaahu allah mooyaane fiiri marka muxuu ka rabaad aawo nakirada ilaahin wamaa min ilaahin ilaahin waa nakiro nakirada hadda xaggay dhacday nafyi bay dhacday maada naafiyada jumla manfiyay dhex gashay cumuumaa laga faa'iidaysana ayi ilaah xaq in lagu caabudo ma ah ila allah allah marka laga reebo ilaahay mooyaane inta kale in la caabudaa ma aho mid laga reebaayo male laata lagama soo reebaayo owliye lagama reebaayo nebi lagama reebaayo malag lagama reebaayo allah budhisaa laga soo reebay soo ma fahmi allah keliya ka soo reeb inta kale ee la caabudo ma jiraan wax jira xaq ma ah xaggee laga faa'iidaystay marka cumuumkaas waxaa laga faa'iidaystay nakiro oo fii siyaaqi nafyi dhacday cumuumay keeniya ayi ilaaha soo gelaayo halkan marka ayi ilaah ayaa cibaado laga anfiyey ila allah allah mooyaane kelimatu laa ilaaha ila allah baaba saas ah laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ila allah ayi waxay anfinay marka ayi macbuuday anfinay aan ilaahay ka ahayn ayi macbuuda anfine kelimad towxiid marka waa taas wacbudu اllaaha walaa tushrikuu bihi shay-an nakiradii aawa shay-an shay-an xaggay gashay marka hadda fii siyaaqi nahyi nahyi bay gashay maxaa yaele walaa tushrikuu laada ku jirta maxaa waayna laa naahiya soo maa walaa tushrikuu ha u shariig yeelinina bihi ilaahay cibaadadiisa shay-an cidna ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada hala wadaajinina shay-an waxba shay-an marka waa nakiro nahyi bay gashay waxba hala wadaajinina waxaasi marka waxay noqonayaan wax yar iyo wax weyn kulli midna ilaahay cibaadadiisa hala wadaajina shay-an marka waxaad leedahay nakiratun fii siyaaqi nahyi fii siyaaqi nahyi tufiidu alcumuum ilaahay cibaadada marka cid lala wadaajiyaa ma jiro shay waxay ku dhacaysaa wax kasto laakiin ilaahay waa laga reeba isaga inta kale in tubduu shay-an ow tukhfuuhu fa ina allaha kaana bikulli shayin caliimaa halkan wuxuu ka gelayaa marka nakiro oo shardi dhacday intasoo shardiye ma ah in waa xarfu shardi jumla shardiya ayaa waxaa gashay nakiro nakiro ayaa jumla shardiya dhex gashay tufiidu alcumuum marka in tubduu haddaad qarisaan shay-an wax haddaad qarisaan waxaas wax yarou noqon karaa wax weynuu noqon karaa wax dhexdhexaad ayi shay ficilou noqon karaa waxau noqon karaa niyo waxuu noqon karaa wax allaala aw tukfuuhu fain allaha kaana bikulli shayin caliim man ilaahun hayru اllahi ya'tiikum bidiyaa man ilaahun ilaah waa kee hayrullaahi kaa ilaahaas oo hayrullahi ilaahay hayrkiis ah oo ya'tiikum idinla imaanaya bidiyaa'in iftiin yaa waayo ilaaha iftiin idinla imaanayo hadduu ilaahay habeen oo idinkaga dhigo waxa dhanba mugdi habeen idinkaga dhigo man ilaahun istifhaam inkaariya man ilaahun hayrullahi ilaahun baa nakira ah waxay gashay fii siyaaqi اlistifhaami اlinkaariyi ayay gashay tufiid اlcumuum ayi macbuudkeen adi waa kaas yaa idinsii iftiin yaa idinsii karana ayi ilaah oo la caabudo oo iftiin keeni karoon alla ahayn kaana idinka ma lix almucarafu bilidaafati idaafada midka lagu tacriifiyey mufradan kaana mufrad ahaayayaa aw majmuucan ama jamc ahaayayaa naxwada marka macrifada iyo nakirada laga sheekeynayo macrifada lix qaybood waa tii loo qaybi jireen qayb ka midaa ah waxay ahayd almucarafu waxaa lagu tacriifiyey biidaafati yacni kuwa kale yacni maa udiifa ilaa waaxidin min eh, yacni min alkhamsati wixii yacnii loo idaafeeyo shantaas kale mid ka mida wixii loo idaafeeyo wuxuu ka kasba jira macrifo soo maaha macaarifta waxay ahaayeen calamka damaa'irta yani muyani damaa'irta calam calamka iyo damaa'irta iyo ismu istif ismu ismigii ishaaraha ahay ismu mawsuulka iyo eh, iyo midkan eh, yacnii idaafada la idaafeeyo iyo iyo ashi haahay shantaas marka iyo maxaa saddexeeye wixii loo idaafeeya mid ka mida shantaas ma fahmin ayb cabduhu haddii layidhaa damiira loo idaafeeye macrifoo isku bedelay cabdun nakiro ahay damiir u idaafay cabduhu macrifoo noqday soo maa isim calama u idaafay oo waxaa tidhi cabdullaahi ila allah ism calama soo maa macrifuu ka kasbana marka wuxuu ku leeyahay idaafada yani isimka al la geliyey almucarafu bilidaafati yacnii isimka idaafada ku macrifoobay ama mufrad ha ahaado ama jamac ha ahaadee isaguna cumuum buu faa'iideeya ka qowlihi tacaala wadkuruu nicmata allaahi aawad waxa macrifoobay maxaa waay nicma waay nicmata waay maxay ku macrifowday allah loo idaafeeyey ayi nicmo waa marka waa cumuumay ka kasbaneen wadkuruu xusa nicmat nicmatallaahi nicmo kasta xusa waay mid gaaroo la idiin faray ma aha inay tahay fadkuruu xusa aalaa allaahi iyadoo jamaca waat aalaa allaahi waa waxaa loo idaafeeyey allah macrifay ka kasbatay aalaa nakira iska ahayd markii la idaafeeyey macrifay noqotay waxaa laga faa'iidaysanayaa aalaadaas ayi nicmo waa marka alaa waa nicam mogta ay nicmo xusn toddobo almucarafu bial alistiqraaqiya almucarafu kii lagu macrifeeye bial asha ashii day alistiqraaqiyati ahayd ash waatay dhowr nooc ahayd istiqraaqiye iyo jinsiye iyo cahdiye iyo waatay ahayd asha istiqraaqiyada ahi ayaa waxay keentaa cumuum kuwa kale cahdiyada iyadu waxaa weeyaan waa dhici kartaa inay cumuum keento mana dhici karto shayga ay cahdiga u tahay ku xihantaha haddii cahdi looga dhigo shay yacni caam hay caam ay noqonaya markaas haddii shay yacnii aan caam ahayn ay cahdiye ka tahayna waxay joog waxay hadba cahdiga ka tahay unbaad u feerinaysaa midda cahdiyada marka mar kasta cumuum ma faa'iideynayso midda jinsiyadaana cumuum ma keentaba iyada asha jinsiyada iyo see loo kala soocaa iyo asha istiqraaqiyada ah asha istiqraaqiyada ah waa wax kasta kullu al kasta oo kullu la geli karo istiqraaqiyo wa al kasta oo kullu la geli karo istiqraaqiyo wa wa alinsaanu daciifanaa tiri haddaa rabta waxaad dhihi kartaa waa khuliqa kullu insaanin waa dhihi kartaa insaan kasta dacfiyaa lagu abuuray sooma laakiin asha jinsiyaha bay tahay kulli ma geli karti oo haddaad tidhaahd maalan alrajulu khayrun min almar'ati kullu ma la geli karaa kullu rajuli khayrun min almar'ati sax mayaa ma noqon karo nin kastaa naag kama khayr badna niman badanoo naaguhu ka khayr badan yihiinaa jira rajulku waxaa laleeyahay laakiin jinsu rajuli eh, khayrun ama acqalu min jinsi almar'ati asha jinsiyada istiqraaqya saasaa lagu kala soocaa midda istiqraaqiyada marka cumuum faa'iideysa midda jinsiyada cumuum lagama faa'iideyso almucarafu bial midda al lagu tacriifiyey ashii day al ahayd cahdiyada iyo waxuu saarayaa iyo jinsiyada markaas iyo midda laazimada iska oo asmaada cadamka xataa iska gasho iska laazimto kalfadli waalxaarii wanucmaani iyo kale alfadlu iyo alxaariu iyo midda cadama iska geli wax macnaa ma keenta iyadana iyo kuway halkaas iska ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi oo kale waquliqa alinsaanu daciifan asha ku jirta alinsaan jinsiye waay idan marka waa insaan kasta siiqatu cumuum ayaa ku jira waidaa balaga aladfaalu ilmuhu hadday gaaraan minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin alxuluma qaangaar falaysadiluu kama sadana ladiina yuqanuun alabfaalu waa waa la macrifeeyey alaa la geliyey asheeduna waa istiqraaqiya ayb ee marka maxaa waxaad dhihi kartaa waidaa balaqa kullu iflin cunug kastaa hadduu qaangaar noqdo istidaan ha weydiisto war toosan waay sooma fahmi ashaa marka istiqraaqiyo waaye marka waxay keenaysaa cumuum baa laga faa'iidaysanaya cunug kasta saas weye la yeelaya wa ama almucarafu bial midka al lagu tacriifiyey alcahdiyati ashii cahdiyada ahayd fa inahu isagu bixasabi almachuudi midka uu markaa cahdiga u yahay bay ku xihan tahay fain kaana caaman haddii uu yahay kaasi faalmucarafu caamun midka la tacriifiyeyena waa caam laakiin siiqa ma ahane cumuumku meel kaleo ka keenay kan ogow wain kaana khaasan haddii uu yahayna falmucarafu khaasun mihaalulcaami qowluhu tacaala id qaala rabbuka rabbigaa markuu yidhi lilmalaa'ikati uu ku yidhi innii khaaliqun basharan min diinin waxaan abuurayaa bashar dhoobo xaggeedan ka abuuraya lilmalaa'ikati al baa ku jirta soo maa faidaa sawaytuhu wanafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin fasajada almalaa'ikatu midaan dambu hadda isaga rabaa fasajada waxaa sujuuda almalaa'ikatu al baa ku jirta soo maa ashaani cahdiye miamsoo istiqraaqiya soo jinsiye cahdiye wa maxaa yeele malaa'igtii hadda lasoo sheegay laga kuwan hadda la sheegaya soa malaaigta hadda lasoo sheego cahdigaaga dihnigaaga aayadda lagugu soo sheegay yaa hadda tanna ay tahay marka almalaa'ikatu cahdiyaashaani iyadoo ah ayaa haddana cumuum laga faa'iidaysana maxaa yeele malaa'igtii hore caam ahayd kuwii hore ayaa caam ahay intaasoo waxuu ku sheegay asha cahdiyada waa yani saasoo kale shayga hadda fasajada almalaa'ikatu almalaa'ikatu machuudkeeda aawayna lilmalaaikatida hore tan hore ee lilmalaaikatida hore waaye marka eh, waxay noqonaysaa asheedu waa cahdiya marka cahdiya maadaama ay tahay kii hore shayga ay machuudka u tahay caam ma u ahay mase khaasaa ah laleeya caam ba u ahay haddoo caam aha caam waa wa lkhaasi cahdiye oo machuudkeedu khaas yahay mihaalkeeda waa tan kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulaa kamaa sidii arsalna aan ugu dirnay ilaa fircawna fircawn xaggiisa rasuulan aan ugu dirnay facasaa fircawnu fircawn waa caasiyey alrasuula rasuulkiiba u caasiyey alrasuula alsoo kuma jirta ashaani cahdiya waay cahdi machahuudkeeda aaweyna ah rasuulanta hore wa rasuulanta hore rasuulkan hore ee la sheegaayo kee waay marka caammi amase waa khaas khaas waay waa nabi muuse waay ilaa fircawn nabi kaloo loo diri maa jira muusun baa loo rasuul u ahaa soma fahmi marka rasuulkii hore ee aclaashan dambe ee machuudka u ahayd ayaa la garanayo khaas ah alrasuuladan ashan ku jirtay cahdiyadaana cumuum ma faa'iideynaysa khusuusay keenay markaas waama almucarafu bial al midka lagu tacriifiye allatii ashas oo libayaani اljinsi jinsi bayaankiis ku timid falaa yacumu lafraada afraad ma caam yani afraadoo dhan ma wada gaarayo kaas faidaa qulta haddii aad tidhaahdid alrajulu khayru min almar'ati aw irijaalu khayru min alnisaa'i falayse almuraadu ulajeedku ma aha anna kula fardin qof kasto oo min arijaali ragga ka mida khayrun min kulli fardin inuu ka khayr badan yahay min alnisaa'i haweenka ka mida wainama almuraadu ulajeedku wuxuu yahay anna haada aljinsa jinsigaani khayrun min haada aljinsi jinsigan waa ka fiican yahay wain kaana qad yuujadu inkastoo la helaayo min afraadi nisaa'i haweenka yanii afraaddooda man inkastoo laga helayo ruux huwa isaguba khayrun ka khayr badan min bacdi rijaali ragga qaarkood alcamalu bilcaam siiqooyinka musanifku qaar ounan sheeginaa jiro intaan buu tilmaama hadda mugta qaar ounan sheeginaa jirta waxaa ka mid ah abadan abadan oo kale daa'iman iyo kale mustamiran sarmadan dahra daahiriin abad alaabidiin qadu oo nafyi gashay waxaas waxas ma aragtay waxaas waxas ma jiraan mayabaa baa tiri qadu lam ara qadu weligey ma arkin waay qadu cumuumay keentaa marka yani waqti maaha oo waqti kale yani waqtan duuna waqtin ma ahane waa intaad jirtay un adiga alfaadda iyaguna marka qadu oo fii siyaaqi nafyi gashay cumuumay keenaysaa asmaau alqabaa'il qabiilada rabiica oo kale ows oo kale waa hal magac laakiin cumuumaa laga faa'iidaysana maadaama qabiiladu ay dad badan ay kulminayso suuma fahmin siiqooyin uu ka tegay marka musanif waxaa ka mid a ah sidoo kale waxyaabaha laga faa'iidaysto cumuumkasi oo yacnii macaanida noqon karo qaacido imaamu shaafici leeyahay oo imaamu shaafici uu taqciidiyey a'immadii ka dambaysana ay aad u qaateen ay soo dhoweeyeen oo uu yidhaahdo imaamu shaafici tarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaali sideedaasaa loo xifdiyaa martarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaali macnaheedu waxay tahay macnahaad ku fahmi kartaa macnuhu waxaa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhacdaa dhacday waaqacaa dhacday isagaaba wax laga weydiiyey maalan qof baa u yimid waxbuu su'aalay ama nin baa yimid xaalad buu la yimid xaalad xaaladdaas waxaa dhici karto inay saan si noqoto si kale inay tahay si saddexaadna inay tahay ixtimaalaa geli karo nebiga isagoon weyddiinnin wax tafsiil ah ayuu hal xugun buu dhab ku siiyey xaaladdaas say ahayd iyo maxaa horreeyey iyo maxaa dambeeyey isagoon dhihin hal jawaab unbuu ku dhejiyey hal xugun cumuumaa laga faa'iidaystaa maalan maxaa ka midana khaylaan ninkii la dhihi jiray toban naag asagoo qabow soo islaamay toban naag ayuu qabay markuu soo islaamaya nebigu wuxuu yidhi afar reebo baaqigana ka tag uu yidhi lix ka tag nebiga calayhi salatu salaam ninkan marka khaylaan toban naaguu soo cidgalay la soo islaamay waxaa dhici karta tobankooda hal mar inuu guursaday waxaa dhici karta inay kala horreeyeen waxaa dhici karta qaar inay kala horreeyeen qaarna hal mar ay wada dhaceen intaba waa suuragal sooma nebiga yaa horreeyey ma dhihin nebigana waa ogaayey calayh salatu salaam intaasoo ixtimaal inay dhici karta waa ogaayey isagoo ounan dhihin haddana yaa horreeyey afartii horreysay la tag kuwa kale ka tag baail waa ma dhihin inta waxba su-aal ma weydiiyey toban soo lama soo eh, lama soo islaamin afar reebo tay afartay doonaan ba ha noqoto marka cumuumaa laga qaadanaya marka ayi afaro reebana kuwii hore iyo kuwii dambe iyo kuwii dhexe iyo midna la dhihi maayo isaga dooqiisa waa marka afartoo rabo reeba sooma fahmi waxaa ka mida maalan naag marka nebiga waxaa u timid haween mustaxaado ah faadimo binta abi xubaysh markaasi waxay tidhi yaa rasuul allah innii ustaxaadu aniga waa dhiig shubaayay dhiig baa iga socdo mar walba markaasuu wuxuu yidhi inna dama alxaydi damun aswadu yacrifu dhiigga xaydku waa dhiig madoob oo markaas yacnii shiir leh ama yucrafu la garanayo ee haddii aad kaas aragto ka joog salaadaha iyo ka joog naagtan waa timid waxay tihi innii ustaxaadu ani waa lii dhiig shubaayay tii ani waa lii dhiig shubaayay tii waxaad dhici karta marka nebiga ma su'aalin feeri caado ma lahaa jirta ma dhihin ayaama ayaamaheeda xaydka nebiga ma su-aalin inay hadda xayd ugu hor yahay iyo inay yani xayd ka soo caado dhigatay intaas yani wakti ma ku tirsataa goormaa xaydku kaa yimaadaa hadda mau kugu horeeyaa ma kala sooci kartaa midna ma su-aali isla markii ay sidaas tiri intaasoo ixtimaalana waa jirtay hal xugunuu nebiga saarayoo dhiigga un kala saari wey midka madow haddii uu adag xayd ka soo qaadkan kalena istixaado ka dhigo walidaalika marka meeshaas fuqahada waxay ka qaateen haweentu in allaale intay dhiigga kala sooci karto nouciyadiisa asagay u noqoneen caade iyo wakhti u laaban maysa mustaxaadadu yacnii inay u laabato eh, inay u laabato eh, eh, dhiigga nouciyadiisa iyo yacnii sifadiisa yaa ka raajixsan inay caado u laabato haddayba kala sooci karta labadii dhiig ay kala taqaano meeshaana marka qaacidadaana lagu dureeriyey ayb waxaa ka mida ah maalan nin baa nebigu yimi markaasu wuxuu yidhi yaa rasuul allah xalaqtu qabla an armiya intaan dhagaxa tuuranin aan timaha iska xiirin waxaa dhici karta inuu hilmaamay ogaal inuu kas u yaalaa dhici karto jaahil inuu ka ahaayaa dhici karto saddexdaas ixtimaal iyadoo jirta nebiga ma weydiinin ma hilmaantay ma ogeyd jaahil maa ka ayd istifsaal ma gelin hal xugunoo saaro wuxuu yidhi irmi walaa xaraj xugunku marka waa saas jaahil iyo caalim iyo naasi iskaga miday ka yihiin cun waa laga qaataa soo ma fahmi qaacidadaas marka saas waa mid kalena waxaan ugu tegi doonaa tan ka agdhow oo laysku qalda midaan iyo middaas mulaqa yacni mujmalka markaan gaarno mujmalka iyo mubayanka iyo ku sheegay imaamu shaafici marka qaacidadan marka waxay ka mid tahay iyadana siyaqulcumuumkay ku jirtaa qaacidadan waxay ku jirtaa siyaqulcumuum ka mid tahay hadda boobsii kartaan waa qori kartaan tarku listifsaali ayb taasna marka siiqooyinkaasay ka mid tahay waxaa ka mid maalan eh, sidoo kale aduu marka siiqooyinka cumuumka uu leeyahay waxaa kitaab ka alifay eh, alxaafid اlcalaa'i kitaab la yidhaha tanqiixu اlfuhuum fii siyaqi alcumuum saasoo kale kitaab la yidhaha risaalo la dhaho ayuu ka alifay aada ugu taagtaagsaday cumuumka siiqooyinkiisa iyo aad ugu taagtaagsaday tanqiixu lfuhuum baa la yidhaha ama talqiixu lfuhuum kitaabkaasaa marka ka qoray kaasaa marka loogu laabtay ayb alcamalu bilcaam caamka ku camalfalkiisa yejibu alcamalu yajibu waxaa waajibaya alcamalu camalfal bicumuumi lafdi lafdiga cumuumkiisa in lagu camal falo lafdigii de alcaami caamka ahaa xataa yahbuta ilaa uu ka sugnaado taksiisuhu takhsiiskiisa ilaa uu sugnaado lianna alcamala maxaa yeele ku camalfal binusuusi ilkitaabi lagu camalfalo kitaabka nusuustiisa wa sunnati lagu camal falaa waajibun waaye calaa maa taqtadiihi sida ay keenaysa dalaalatuhaa dalaaladeeda xataa yaquuma daliilun ilaa uu daliil yimaado calaa khilaafi daalika kaagaas khilaafsan shiikhu wuxuu ku leeyahy cumuumka sidiisaa loogu camal falaa nas caama ah, haddaad aragto ku camal fal ee inaad tidhaahdid maaha naskan amaa la takhsiisiyey ha ku camal falin marka ha isdhihin sidaas maxaa yeele adiga waxaa lagugu addoonsaday kitaabka iyo sunnada dalaalada ka daahirayso inaad ugu camal fasho haddii marka takhsiis aa aragto takhsiiskii baad markaa ku camal falaysaa <clears throat> ibnulqayimna waa sheegnay kitaabkiisa la yidhaha sawaaciqulmursala inuu yidhi ina tarka akhdi alcumuumaati bidcatun xadaat bacda alquruuni اalaaa <clears throat> dad marka waxaa jira hadaad nas caam u keento wuxuu ku leeyahay yani naskan waa caama ah. hadduu caam yahay maxaa lagu qaba lahay waa lagu camal fali lahay sooma adaa lagaa rabaa haddii cumuumkiisa wax bedelo oo takhsiis haddii uu jiro inaad sheegtaa lagaa rabaa laakiin bimujaradi naskan waa caam yaa lagu camal falin sax ma ahan <clears throat> qofkaas yani maxaa cumuumiyaaduu keenayaa lagu leeya cumuumiyaad buu keenay cumuumiyaadka adaa lagaa rabaa hadday qaldan yihiin inaad la timaado yani dalaaladaas yani dalaalo ka fiican hadday jirto inaad tiraado ninkii cumuumiyaaduu keenay laakiin cumuumiyaadkaas waa la takhsiisiyey dliilkan iyo dliilkan baana takhsiisyaa lagaa rabaa jadalka saxiixa saas laakiin adigii takhsiis ma haysin isagiibaa waxaad ku ceebaynaysaa nas caama ayuu ku camal fala isaga kaa garle markaas sida raajixa waidaa warada alcaam caamka hadduu soo arooro calaa sababin khaasin sabab khaasa uu ku soo arooro wajaba alcamalu camal baa waajiba camalfal bicumuumihi in loogu camal falaa waajibayso lianna alcibrata maxaa yaele cibradu bicumuumi lafdi weeyaan lafdiga caamnimadiisa weeyaan laa bikhusuusi sababi sababta maya ilaa an yadulla daliilun daliil inuu tuso mooyaane calaa takhsiisi ilcaami caamka gaaryeelidiisa bimaa yushbihu wax shabahaya lagu gaar yeelo xaalo sababi sababkii xaaladiisii alladii warada uu soo arooray min ajlihi sababkaa darteed shayga yacni xukunka uu ku soo arooray fayaktasu markaa wuu gaar noqonayaa bimaa yushbihuhaa wixii shabahu ku khaas noqonaya halkan sheikhu wuxuu ku leeyahay ya bimaa maa yushbihu wixii iyada shabaho ayuu marka fayaktasu bimaa yushbihuhaa wixii shabaho waa sharxaynaan halkan sheikh wuxuu leeyahay caamka maalan xugun caama ayaa sabab ku yimid siiqadii cumuumka waa haysaa laakiin sababay ku timid ma waxaad leedahay marka adiga maalan xukunkaani ama lafdigan caamkaa sababtuu ku yimid waxay ahayd nin bay ku soo degtay maalan nin baa wax sameeyey waxbaa ka soo degay sababkiisa siiqadu ay ku soo degtay nusuustuna waa siiqo caam ah ma waxaa leedaha waxaa lagu gaari yeelayaa ninkaas bis may lama dhahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ninkii waxaa tusaya marka xadiidkii inta waaweyn dhunkaday nebigu u yimid asoo qoobamaynayo shallaynay markaasaa xadka rasuulka ilah xadka iga oofi nin soo sinaysta ma ahne nin dhunkasho un sameeyo haayo nabiga markaasuu yidh sallayta macanaa manala tukatay haa kacbi marka waa lagu dembi dhaafay waaqimi salaata طarafay الnahaari wazulafan min alleyli in alxasanaati yudhibna sayi'aati dalika dikraa lidaakiriin soo degtay in alxasanaati yudhibna sayi'aat markaasuu yidhi alii khaasa yaa rasuul allah anibay gaar igu tahi ayaddan maya weyr dadka dhan bay caam ku tahay marka sababka ninkaa ha ku timaado laakiin cid kastay shamlinaya alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabab baa laleeyahay laakiin mararka qaar waxaa jiri kara shay baa sabab ku yimid shay ayaa wuxuu ku yimid sabab xukunkaasna wuxuu tusayaa marka daliil kaleoo khaarij ahaa jiro oo xukunkan ku gaari yeelaya sababtaasoo kale markaasoo kale cumuum lagama faa'iidaysanayo waxaa ka mid a xadiidkii nebiga uu yidhi laysa min albiri asiyaamu fi safar nebiga waxuu arkay nin la harinaayo oo yacnii soonkii intuu ku daciifay ku rafaaday oo maro saas korkiisa loogu haayo musaafirna ah war ninkan maxaa ku dhacay waa musaafir waana sooman yahaa layidhi markaasuu nebigu yidhi laysa min albiri asiyaamu fi safar khayrka ka mid maaha in safarka lagu soomo waxaa la leeyahay marka xadiidkani wuxuu khaas ku yahay ninkaas wixii shabaho oo sidiisoo kale oo markuu safar galo soomo ku dhibtoobo ayaa xadiidkan uu ku socdaa ee xadiidkan caamkuma ah yacni lama dhihi karo safaroo dhan laguma soomi kara ma aha macnaheedu laysa min albiri asiyaamu fi safar marka la leeyahay yacnii xaalad kastoo tahayba waa caamoo safaroo dhan laguma soomi karo macnaha laga qaadan maayo maxaa yeele nebigaa safarka ku soomay deliilaan hayna hadda ka bixinayo laakiin wuxuu caam ku yahay ayi sabab oo shabahdo ninkaas sababtiisa caam buu ku noqonayaa marka cumuum oo nisbi ah baa ku jiraa wa idaa warada alcaamu caamka hadduu soo arooro marka wax culummada ka midoo yidhi ma jirto aayadaa waxay ku soo degtay abulahab bis asagay ku saabsan tahay cid kale oy khusaysa male wax yidhi mala haddii sidaas la dhihi lahayna dee dalaalada sharciga dhan baa baabi'i lahaydba ilaa sharcigu wakhti kastoo saalix yahay haddii laakiin la yidhaha kufaaru markay aayadahan yacni kufaaru markay ku saabsan yihiin ayagaa qubuurta ayagaa waxay caabudi jireen dhagax marka waxaa la diidaa wax dhagax caabudo un bes haddii la yidhaahdo cumuumkii dhan baa macno beelaya waidaa warada alcaamu hadduu soo arooro calaa sababin sabab korkii hadduu ku soo arooro khaasin khaas ah wajaba alcamalu waxaa waajibaya camalfal bicumuumihi in lagu camal falo caamnimadiisa lianna alcibrata cibradu bicumuumi lafdi weeyaan lafdiga caamnimadiisa laga shayga la fiirinaayo waa lafdigan caamnimadiisa laa bikhusuusi sababi sababka uu ku yimid gaarnimadeeda maya la fiirin maayo ilaa an yadulla daliilun daliil inuu tuso mooyaane calaa takhsiisiilcaami caamkaas gaaryeelidiisa bimaa markaas yacnii lagu gaar gaaryeelo yushbihu shabahayo xaalo sababi sababkii xaaladeed alladii sababkaas oo waradda uu soo arooray min ajli isaga dartii fayktasu bimaa yushbihuhaa marka waxay gaarku noqonaysaa wixii sababkaas shabaho oo kale meelaha qaarkood saas laakiin yushbihu haadaas idinka muxuu idiin qora mihaalu maa laa daliila calaa takhsiisihi mihaalu maa shay mihaalkiisa laa daliila daliil calaa takhsiisihi gaariyeeridiisa uusan ku imaanin aayaatu dihaar aayaatu dihaar fiiri maxay ku yimaadeen yani sababa nusuulkeeda aws bnu saamid waaye fa ina sababa nusuulihaa dihaaru aws bni eh, saamid aws eh, bnu saamid dihaarkii uu sameeyey naagtiisa yidhi anti calaya kadahri ummi khawla binti taclabw saa ku yidhi sababka marka waxaa weeyaan aayadahan suuratu qadsamacalla ay ku timid waa aws sababa nusuulka laakiin ma lagu gaari yeelaya mase waa lacaam yeelaya ay nin kastoo yidhi anti calayya kadaahar umi waa la xugun alcibratu bicuumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab maxaa yeeley deliil looga saara ma hayno wax takhsiis siiyo oo ku gaari yeela yani oo ninkan ma hayno walxukmu cuunku caamun caam wooyaan fiihi isaga iyo fii hayrihiba wa maa dalla daliilu wax daliilku uu tusay calaa takhsiisihi gaariyeelitaankiisa qowluhu sal ll ly weeyaan laysa min albiri asiyaamu fi safar faina ina sababahu sababkiisu wuxuu ahaa ana nebiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu kaana fii safarin buu ku sugnaa fara'aa zixaaman wuxuu arkay yacnii ciriiri wa rajulan iyo nin qad dulila la harinaya calayhi korkiisa faqaala wuxuu yidhi maa haadaa kani waa maxay qaaluu waxay dhaheen saa'iman waa sooman yahay ninkan qaala waxauu yidhi laysa min albiri asiyaamu fi safar fahada alcumuumu cumuumkan khaasun waa mid khaas oo biman ayaa lagu khaas yeelaya yushbihu shabahayo shabaho xaala haada rajul ninkan xaalkiisa ciddii shabbahdaa xadiidkan uu caam ku yahay uu gaar ku yahay wa huwa isaguna man yashuqu calayhi waa qofka u dhibayo asiyaamu soonka fi safari safarka dhexdiisa uu ku dhibaayo wadaliilu daliilka calaa takhsiisihi gaaryeelitaankiisana bidaalika kaagaas lagu gaar yeela waxaa weeyaan ana nebiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga kaana yasuumu wuxuu ahaa inuu soomayo fi safari safarka dhexdiisa xayu kaana laa yashuqu calayhi markuusan dhibaynin soonku markaanu dhibaynin wuxuu samay jire waa soomi jire haddii uu dhibaayo laakiin ma la soomayo laysa min albiri asiyaamu fi safara imaanaysa marka walaa yafcalu sala allahu calayh waali wasalam nebiguna ma samaynayo maa laysa bibirin waxaan khayr ahayn nebigu ma samayo alkhaasu khaaskii caam haddii laga baxay marka khaas ayuu gelayaa marka caamkii markaan ka hadlayna saddex qayboodaan u qaybinayo caamun uriida bihi alcumuum iyo caamun makhsuus iyo caamun uriida bihi alkhusuus fasalkan hadda aan gelayno alkhaas wuxuu calaaqo la leeyahay alcaamu almakhsuus caamkii la khaas yeelay takhsiiska u galay marka wuxuu ku barayaa marka hadda cumuum waa soo fahamtay maxaa wax lagu khasisaa marka naskii caamka ahay waa aragtay siiqadii cumuumkeed waa soo aroortay haddii siiqadii inta laga baxo takhsiis la galo maxaa lagu khasiisi karaa waxa wax lagu khasisaa maxay yihiin maxaabaas gala alkhaasu khaas luqatan didulcaami wey caam didkiisu wasilaaxan isilaax ahaanna allafdu waa lafdi addaalu tusaayo calaa maxsuurin shay la koobay bishaksin lagu koobay shaksi ow cadadin ama tiro lagu koobay ka asmaa'il aclaami aclaamta asmaadeedoo kale walishaarati wa ka asmaai lishaarati oo kale ishaarada asmaadeedoo kale walcadadi wa ka asmaai oo kale fakharaja biqowlina calaa maxsuurin alcaamu caamkii baa ku baxay maxsuur markaa nir caamaa baxay ilaa caamku muxuu ahaa jiray hayru maxsuura u ahaa caamka wa takhsiiskii luqatan luqa ahaana diddu tacmiim takhsiiskuna tacmiimuu ka soo horjeeda wasilaaxan isilaax ahaana takhsiis ikhraaju bacdi afraadi alcaam n markii hore fiir wuu ku tacriifiyey caam iyo khaas waa isku did tacmiim iyo takhsiisna waa isku did caam waxaa la yidhaha alafdu daallu calaa maxsuurin takhsiis yani waxaan ujeedaa khaaska alkhaasu huwa lafdu daallu calaa maxsuurin bishaksin aw cadadin ilaa akhirihi watakhsiisu lugatan didu tacmiimi way wasilaaxanna takhsiis maxaa isilaax lagu yidhaahdaa ikhraaju bacdi afraadi ilcaam caamkii afraaddiisii qaar ka mida oo la bixiyo caamku ma ogtahay waxuu ahaa wax walbuu shamlinaya soo maa ina alinsaana lafii khusrin marka la yidhaha insaan oo dhan oo ku dhacay soo maa ila aladiina aamanuu marka la yidhahna kuwaa laga soo reebay soo maa ikhraajkaasaa takhsiis la bixintaas wlmukhasisu mukhasisku mukhasisna waa wixii wax bixinaya laftirkooda wlmukhasisu mukhasiskuna bikasri saadi saadka oo la hoos dhiga waaye faacilu takhsiisi takhsiiska kii samaynayay wa huwa shaaricu yaa wax khasisana alshaaricu shaarica wayudlaqu cala daliilina waa lagu ilaaqaa daliilkana mukhasis waa la dhahaa alladii daliilkaas oo xasala bihi takhsiisu takhsiisku oo ku yimid kaasna waxaa la yidhaahdaa mukhasis haddaba adaad marka sidaa ogaato horta waxa wax lagu takhsiisi karo maxay yihiin waxaan la takhsiisinaa waa caam sooma horta caamkaan la takhsiisinaa ama waa aayad ama waa xadiid aayadda iyo xadiidkii waxaa lagu takhsiisi karaa nas saxiixa waxaa lagu takhsiisiyaa nas saxiixa markaan leenahay waxaan ka wadnaa aayadda aayad kale waa lagu takhsiisi karaa yacnii qur'aan wax waa lagu takhsiisiyaa sunnana wax lagu takhsiisiyaa qur'aanka qur'aan waa waa waa waa lagu takhsiisiyaa qur-aanka sunno waa lagu taksiisiyaa oo qur-aankayaa caam ah sunnadii baa wax takhsiisinaysa waa la samay karaa maxaa lilaahay takhsiisku waa bayaan waa bayaan bayaan bayaankuna sunnada waa iska leedahay waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh sunnada laftirkeeda inta sunnada laftirkeeda intay caam noqoto ma la takhsiisi karaa oo aayad qur-aan ma lagu taksiisi karaa waa dhacdaa iyadoo laftirkeeda qowlka ilaahay baa yani sunnada maalan mmaa quica min albahiimati wahiyamaa quطica min albahiimati wa hiya xayun wahiya xayatun fa huwa oo kamaa qaala sal l slam xayawaanka asagoo nool wixii laga gooyo waa bakti xayawaankaana oo nool wixii laga jaro laga gooyo waa bakti soo maha maa quica maa maxay ka mid ahayd nasiiq ulcumuum soo ma ahayd waxaa lagu takhsiisiyaa laleeyahay qowluhu tacaala wamin aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaafan wamataacan ilaa xiin maqaamu lmadxi ayaa lagu keenay dhogortii xoolaha yacnii timihoodii iyo yaa waxaad ku raaxaysataano ilahay idinkaga dhigaana imtinaan fii maqaami limtinaana la keenay shay xaaraanana imtinaan ma ilaahay ma kuu galladaysanaayo dadkan sooma fahmin marka waxaa laga soo reebayaa xoolihii iyagoo nool haddii lagala baxo yani haddii dhogorta oo kale laga qaado ama timaha inta loo xiiro la isticmaalo marka dhar iyo jaakada iyo laga samaysto bakti waay la dhihi maayo ma la dhahayo aayaddaa takhsiisisa marka laakiinse ma badna inta sunno la takhsiisiyo qur-aan takhsiisiya ma badno maxaa yaele sunnadaa daa'iman wax fasirto soo ma fahmi marka kitaabka iyo sunnadu waxwaa takhsiisiyaan ijmaacu isaguna waxwaa takhsiisiyaan laakiin ijmaaca isaga toos ahaan wax uma takhsiisiyee naska oo cuskan yahay baa wax wax takhsiisinaya ijmaacu isaga wax ma takhsiisiye wax ma nasakho laakiin yadullu yadullu cala takhsiis yadullu calaa cala naskhi haakada saas qiyaaska jeli iyo khafiba u qaybsamaa midka jeliga waa laysku raacsan yahay inuu wax takhsiisi kara alqiyaasu اljaliyu yukhasasu bihi waxaa lagu takhsiisiya waxaa kaloo culimmada isku haayaan qowlka saxaabiga waxma lagu taksiisi karaa asalka horeba deliil ma yahay mase ma ahana ayay ku xihan tahay masaladaas qofkii deliil u arko qowlu saxaabi inuu yacni deliil yahay oo xujo uu yahay waxaa ku takhsiisinaya qofkii aan u arkinoo xujo ma aha indhahayana qowlka jadiidka imaamu shaaficina inuusa xujo ahayn waayee markaas isaga waxaa weeyaan waa waxma takhsiisanaya hazaali mustasfaha iyo saasuu ku rajaxaa abu isxaaq shiiraazis asaga wuxuu leeya hadduu mashhuur noqdo wax hadda radiyaana aysan jirin waxbaa lagu takhsiisi karaa buu marka horena marka isagu kuwaas waxyaabaha kale caqliga wax ma takhsiisi karaa wax ma takhsiisin karaa curfiga wax ma takhsiisi karaa ayb waxyaabahaas oo dhan marka iyagu caqliga wax ma takhsiisi kara hadda caqliga haddii loo jeedo yacnii shay aan maxsuu yacni xisi xis ahaan ama caqli ahaan aan waaqiciba aan noqon karin nas inuu ku soo arooro aan dhici karin oo kale de takhsiiskeedu waa waa waa dhici kartaa bay leeyihin waxaa ka mid ay ku leeyihin maalan wa uutiyat min kulli shayin walahaa carshun cadiim wa uutiyad waxaa la siiyey melikatu saba min kulli shay inaan la siiyen wax kastaa la siiyen dhulkaan cirkaan dhulkaan inaan la siinin nin walba waa ogyahay xiska xiska wuxuu keenaa iyo caqliga wax kasto inaan la siinin waxaan la siinin oo badan inay jiraan soo ma fahmin taasoo xiskii caqligu ay keenayaan marka kaas wax ma lagu taqsiisi karaayo ma la dhihi karaa wa utiyad min kulli shayin waxaa laga wadaa wax kastoo melig la siiyaa la siiyey inta kale la caqligaa ka reebay usuuliyiintu waxay leeyiin waa la dhihi karaa laakiin imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa dhulkan iyo cirkaan markii horeba kumaba jirin buu yidhaahdaa marka horeba naska maba ku jirin dhulka cirku oo waxaa weeyaan caam oo makhsuusa maba ahan waxan waa caamun uriida bihi اlcumuum waa kan ama caamun uriida bihi lkhusuusaan ujeeda caamun uriida bihi اlkhusuus waa caam loola jeedaba wixii boqor la siiyo loola jeedo waa caamka noocii caamun uriida bihi lkhusuus marka inaad khusuus raadisaan qaladab waa caam marka horeba khusuus loola jeedo soma fahmi wayaalkaas marka iska hadal badnaan un hadda kale ma ahane waxyaabahan yani waxaan sheega caqli takhsiiskiis iyo allaahu khaaliqu kulli shayin oo kale ilaahay subxaana wa tacala waa midka wax kasta abuuray shay marka la yidhaha ilaahay waa soo gelaya soo maaha oo soo gelaya ilaahay subxana wa tacala qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidu beyniy baynakum aayaddaasaa daliil shay marka haddii alla uu soo gelaayo de ilaahayna inuusa is abuurin waa la ogyahay makhluuq uusan ahay waa ka baxa waa laga soo reebaa bay leeyihin caqligaa keenaya looga reebay ku leeyihin ee markii horeba looguma talagelin in ilaahay lagu daraba aan sheega saas in la yidhahdaa ka fiican wasilaaxan marka wuxuu yidhi marka wadaliilu takhsiisi nowcaani takhsiiska daliilkiisu waa laba nooc mutasilun wa munfasilun mutasil waxaa la yidhaha waa takhsiis naska caamka ku dheggan naskii caamka ahay iyo asagaa isku dheggan mutasilun oo maalan waxaa ka mida waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu takhsiiska ila aladiina waay waa ku dhegantahay sooma cumuumkay ku dhegantahay midna waa munfasilo aayaddan iyadoo caamay soo aroortay suurad kale ama xadiid kale ayaaba takhsiiska uu ku jiraa wadliilu takhsiisi nawcaani weeyaan mutasilun iyo munfasilun waaye falmutasilu mutasilku maa laa yastaqilu binafsihi waxaan nafsadiisa u istaagi karin wey mutasilku waa waxaan nafsadiisa u istaagi karo keligiis aan gaar u istaagaynin ila aladiina keligeed meel ma la gey karo soo maaha walmunfasilu munfasilkuna maa yastaqilu binafsihi wixii nafsadiisa u gaar noqon karo u istaagi karo fa min almukhasisi lmutasili mukhasiska mutasilka waxaa ka mida awalan alistinaau istinihi istinaha waa waxyaaba wax lagu kala sooco istina marka addawaaduu leeyahy soo maa addawaad buu leeyahy ilaa iyo hayru iyo siwa iyo suwan iyo siwan iyo sawaa iyo laya iyo maa cadaa iyo cadaa iyo khalaa iyo xaashaa iyo layse iyo laa yakuunu awala alاstinaaء wahuwa lugaةan min aلhanyi buu ka yimidoo wahuwa raddu bacdi shay shayga qaarkiis celintiis waa ilaa bacdihi qaarka kale loo celiyo ka hanyi اxabli xariga celintiisa oo kale isku laabidiisa isku celceliyo wasilaaxan istina waxaa la yidhi ikhraaجu bacdi afraadi اlcaami caamka afraaddiisa qaar ka midoo la bixiyo bixintooda ow ixdaa khawaatihaa caamka yanii ilaa lagu bixiyo ow ixdaa khawaatihaa lagu saaro khawaatu ilaana waa taqaanaa kitaabkan naxwada qofka hadduu soo akhrisanin usuul fiqigu ma gara aad inuuna u fahminaa dhici karta wuxuu yidhi marka ka qowlihi tacaala ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu ila aladiina istinaa ila aladiina kuwii maahan aamanuu cumuumkii marka laga soo khasisay intaan mu'miniintaa laga saaray oo laga bixiyey xukunkii khasaarada faharaja biqowlina biilaa aw ixdaa akhawaatiha waxaa ku baxay atakhsiisu bishardi wagayrihi kuwaasaa ku baxay shuruud اlistinaa istina markau wax khasisayo shuruud buu leeyahay marka aad istina wax ku khasisaysaa shuruud ba u leeyahay kow itisaaluhu bilmustahnaa minhu mustahnaa minhuga inuu ku dhegan yahay xaqiiqatan xaqiiqa ahaan ow amase xukman xugun ahaan ilaa baad rabtaa inaad bacdu afraad inaad ilaa yani intaad cumuum baad sheegtay waxbaa rabtaa inaad ka bixiso ilaa baana rabtaa inaad isticmaasho waxaa shardi ah ilaadaas inay ku dheggan tahay mustanaa minhuga iyo ilaadan wax ka dambeya inay israacsan yihiin isku dhegan yihiin xaqiiq ahaan ama xugun ahaan falmutasilu xaqiiqatan midka xaqiiq ahaan yacni mutasilka la xiriiro almubaashiru weyaan midka la mubaashiraayo lilmustanaa minhu mustanaa minhuga bxayu meel laa yafsilu baynahuma uunan kala soo celin faasilun faasil midka yacni xaqiiqatan markuu ku leey waa midka yacni waxba aynan kala soo celin mustanaa minhugii iyo adawaatulistiniyi wax kala soo caaya ilaadii iyo mustanaa minhu wax kala soo jira waalmutasilu xukmanna waxaa weyaan maa fasala baynahu waa wixii isaga iyo bayna almustanaa minhu iyo mustanaa minhu ou kala soocay faasilun faasil faasilkaasoo laa yumkinu aysan suuroobaynin dafcuhu iska celintiisa ka sucaali oo kale qufaca walcuaasi hindisyada oo kale marka haddii qofku intuu wax sheego oo intuu mustanaa minhugii sheegay intuusan ilaa dhihin buu qufacay markaasuu ilaa kadaa iska yiri waa xukman waa sax wa mustani waa xugun ahaan waa sax maxaa yeele waxuu iska celi karaa maa soo ma fahmi fain fasala baynahumaa haddii uu kala sooco faasilu faasil yumkinu dafcuhu layska reebi karo ow sukuutun ama sukuut qofkii maalan wuxuu yidhi qaama alqowmu waa iska aamusay baarka bacdiu ilaa zaydan iska yidhi sukuutkaas waxbuu dhibaa buu leeyahay ayb milu an yaquula inuu yidhaahdo oo kale cabiidii axraarun addoommadeeda waa xor uma yaskutu waa aamusaya ow yatakalamu ama waa hadlaya bikalaamin aakhara war kaloo iskaga hadlaya nin kaloo la sheekaysanaya uma yaquulu markaas wuxuu leeya ilaa saciidan ma ahani falaa yascu listinaau ma ansaxayo ayb wayuctaqu ljamiicu kulli waa la xoreynaya ama wayactiqu ljamiicu kulligood saasay ku xoroobaya waqiila waxaa layidhi yasixu listinaau istiniya waa ansaxayaa maca sukuuti lala qabo aw ilfaasili ama faasilka idaa kaana alkalaamu waaxidan hadalku hadduu mid yahay kanaa raajixa marka daliiluu keeni raba lixadiidi ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaama yowma alfatxi qaala yowma alfatxi wuxuu yidhi yowma fatxi maka ina hada albalada beledkani xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati waalarda laa yucdadu shawkuhu qodaxdiisa lama gooyo walaa yukhtalaa khalaahu faqaala alcabaas yaa rasuula allah ila alidkhira idqin ma ahane fa inahu isagu liqaynihim dadkooda birta tumo ayuu u sugnaaday oo intay idqirku waa xashiish waa caws oo kale waayo marka aadna u huro marka dadka birta iyo tumo ayaa marka birahay ku kululeeyaan ku kululaysan dabay ka dhigtaan wa buyuutihim iyo guryahooda guryahana waa saarsaartaanoo daash iyo waxlamiday ka dhigtaan faqaala waxau yidhi ila alidqira marka ila alidqiradan gadaalay ka timid soo maha markuu nebiga hadalkii hore yidhi kadib su-aal laga weydiiyo ilaa lidkhira iska yiri haddana waa ansaxa isagana waa ansaxa wahada alqowlu qowlkana arjaxu raajixnimo badan lidalaalati hada alxadiidi calayhi xadiidkan baa tusaa tusida oo xadiidkan tusaya darteed marka tani waa inaysaa marka ay bannaan tahay shardiga koowaad marka mustanaa minhuga iyo adawaat listinahu waa inay isku xigaan isku dhigeen kan labaad anlaa yakuuna almustanaa mustanuhu waa inuunan ahayn akara min nisfin min nisfi lmustanaa minhu mustanuhu waa inuusan ka badnayn mustanaa minhuga nuskiis wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maalan mustanaa minhugii baa wuxuu ahaa toban waxaa tidhi lahu calaya casharatun toban buu igu leeyahay inaad wax ka reebtaa rabtaa ilaa sittatan haddaad tidhaahdo ma ansaxaayuu leeyahay maxaa yeelay lix waxay ka badan tahay mustanaa minhuga nuskiis mustanaa minhugu tobanoo ahay lix waa ka badan tahay in nuskiis ka yaraa ku istinoo kartaa lahu calaya casharatu ilaa waaxida ilaa inayn ilaa alaaa ilaa arbaca alogolya hadduu shan ka bato khalaas ma la ogolayleey xanaabiladaana madhabkan qabta waana madhab marjuuxoo laga raajixsan yahay waxaana ku tusahay in laga raajaxsanyay adiladaba oo ilaahay baa wuxuu le ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawiin addoommada ilaahay baa ilaahaybaa ayaa waxaa laga reebay ilaa man itabacaka min alghaawiin inta ku raacdo ibliiso yaa badan marka inta ibliis raacday inta aan raacin ya addoommada ilaahay inta ibliis raacday inta kale yaa badan inta ibliis raacdaa badan maca daalika waa wax badanaa mustanihii baa ka bada ayaa yani yani mustanaa minhuga mustanuhu mustanaa minhuga nuskiis waa ka badan yahay ugu yaraan iyo iyadoo cagsigeedan oo soo aroortay iyadoo cagsigeedana waa soo aroortay oo iyadana waxay ahayd ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin qaala fabicizatika lauqwiyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin ilaa cibaadaka waa baadiyeynaa buu yidhi ibliis addoommadaada kulligood ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin addoommadaada yacnii la xulay oo yacnii mukhlasiinta ma ahani marka labadan fiir hadda istinuu inuu labadaba ku bannaan yahay marna intii yainta yaraydaa lasoo reebay marna intii badnaydaa lasoo reebay marka waa inay labada kolba ay bannaan tahay daliilkaasaa marka tusayo luqada laftirkeeda iyagu marka waxaa weye luqay luqay deliishadaan xanaabilada oo luqada carabiga waxay leeyiin iyagoo istinoonayo mustatnaa minhu nuskiis ka badan ku istinoonayo lama haayay dheh oo waxaa laleeyahy maalan lahu calayhi casharatun ilaa tisca yani ma laga carab ma sheegaan saas ma dhahan maxaa yeele waxaa uga sahlan lahu calaya waaxidun inuu iska dhahaaba ka sahlan jumladan dheer muxuu u taxaa carabtuna waxay jeceshahay yani inay kalaamka inay soo gaabiso laakiin waxaa laleeyahy say u jeceshahay kalaamka inay soo gaabiso mararka qaar inay ku luga baxsatana waa jeceshahay carabtu dhan walidaalika cilmu lmacaaniga balaaqada iijaaz iyo idnaab fasal dhan waa hadalku marna waa la iijaaziyaa marna idnaab aa lagu ishaab aa lagu sameya lagu dheeraada luqada carabiga laftirkooda iyagoo saasoo kale yeelayna waa la arkay boqol ayagoo sagaashan ka soo reebay alla calaa kullin sheekhu marka yani calaa qowli alxanaabila ayuu marka shardigan uu ku sheegaan anlaa yakuuna almustanaa akara min nisfi lmustanaa minhu falow qaala hadduu yidhah lahu calayhi casharatu daraahima ilaa sittatan lam yasixa ma ansaxaya alistinaau walazimathu alcasharatu kulluhaa tobanka dhan baa ku laasimaysa leeyahy waa marjuux laakiin warkan waqiila waxaa la yidhi laa yushtaradu dalika lama shardiyo fayasixu listinaau istiniyi baa ansaxayo wain kaana almustanaa mustanuhu haba ahaado akara mid ka badan min anisfi nis mid ka badanba ha ahaado falaa yalzamhu ma ku laazimayo toban fi lmihaali lmadkuuri mihaalkii lasoo sheegay ilaa arbaca afar unbaa ku laazimaysa lahu calaya casharatun ilaa sitatan markuu yidhi afar unbaa laga rabaa amaa in istanaa kulla kulli hadduu istinooda ka warran lahu calaya casharatun ilaa casharatan ayuu falaa yasixu cala alqowlayni labada qoloba mid ma ansaxayay leeyihi falow qaala haddii uu yidhaha lahu calaya ilaa casharatan lazimathu lcasharatu kulluhaa tobanka waa ku laazimay markaas wahaada shardu shardigan fii ma idaa kaana alistinaau istinuu haddii uu yahay waa min cadadin cadad haddii uu yahay halkan laftirkeeda ishkaala lagu soo aroori karaa waxaan dood oo la jafaayo hadda waxaa lagu dhihi karaa caam markaan cumuumka markaan soo qeexaynay bilaa xasrin soo kuma aanan sheegin ya ee shayga hadduu cadad yeesho maxsuura u noqday soo maaha maba aha cumuumba maba waxaan ku jirna cumuum maba ahanba marka nacan lahu calaya casharatun cumuum maba ahanba maxaa la takhsiisiyaa marka nacan siiqo cumuum maba haynee nacan ile cumuumku ma ogtaha waxuu ahay inuusan maxsuur ahayn marka waa hadal aad aad u badan wa calaa kullin oo kutubaha mudawalaadkuna ay war badan geliyaan wahada shardu fii ma ida kaana alistinaau min cadadin haddii uu yahay ama in kaana min sifatin sifa haddii uu yahay fayasixu waa ansaxayaa wain kharaja alkulla dhammaanba ha bixiyo aw ilagtana ama badanaaba ha bixiyo mihaaluhu qowluhu tacaala liibliis ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawiin yani wuxuu ku jawaabaya marka kan waa sifu leeyahay laakiin wax hadda yani waa mujarad waxaad moodaa yani mar haddii laga hadlaayo yani sifo iyo sifa la'aan waxaa diidaysaba cadadku sidiisaba siiqo cumuummaba ka timaadeen yani sheekhu wuxuu rabaa inuu kala sooco cadad iyo sifo wuxuu le marka haddii waxaa la mustanaa minhu hadduu sifa yahay waa la istinoon karaa dhammaantiisa ama badankiis hadduu cadad yahay laakiin mayuu leeyahay waa inuu mustanaa minhu nis niskiis inuu ka yaraado hadduu ka bato ma ansaxaayo laakiin awalba marka hore muqadamada waxaa daciif ah shay macduud ah soo caam ku noqdeen shaygan waa macduud maxsuur ah sideebuu caam ku noqday waa la fahmayn u malayna markaan cumuumka ka hadlayna shay maxsuura cumuum ma noqon kara sooma fahmi taasoo marka miaaluhu qowluhu tacaala liibliis ina cibaadii laysa laka calayhim cibaadii waa uu leeyahay laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawiina ma ahan wa atbaacu ibliis min bani aadama akaru iyaga ayaa badan min anisfi waa ka badan yihiin walow qulta haddaad tidhaahdi acdi man fi lbeyti guriga qofka ku jira sii ila alaqniyaa aqhniyada ma ahan fatabayana ay caddaata markaa ana jamiica man ruux dhammaantiis fi filbeyti guriga ku jiro akhniyaau inay hodan yihiin saxal istinaau istiniya waa ansaxay walam yucdow shayan waxna la siin maayo inta guriga ku jirto akhniyaa wax siiyaa luu yidhi yacnii dadka guriga ku jira wax sii ilaa akhniyada ma ahan gurigiibaa tagtay kulligood akhniyaad ku aragta inay yihiin waxma la siinaya istidnaasu ansaxaan takhsiiskaana ansaxayuu leeyahay kan cumuum waa gale acdi man aa layidhi mogta acdi man man siiqulcumuum waa ka mid taha laakiin asmaa ulcadad yani cadad siiqulcumuum ka mid aaniya min almukhasisi almutasili mukhasiska mutasilka a shardu baa ka mida huwa luqatan luqa ahaan alcalaamatu waaye waa calaamada wاlmuraadu bihi ulajeedkiisa hunaa meeshaan tacliiqu shayin shay ku-xidhidiisu waa bishayin lagu xiro wujuudan joogitaan ahaan ow amase cadaman weyto biin loogu xiro weliba in ashardiyati intii shardiyada ahayd ow ixdaa akhawaatiha wa shardu shardigu mukhasisun weeyaan mid wax khaas yeelo sawaaun waxaa isku mida ah taqadama am taahara shardigu inuu mashruudkiisa ka hormaro ama inuu ka daba maro waa isku mid mihaalulmutaqadimi waxaa weeye qowluhu tacaala fi lmushrikiina fain taabuu wa aqaamuu الsalaata wa aatowu الzakaata fakhalluu sabiilahu <coughs> shardigaa hormaraysa uma jeedi fain taabuu hadday towbad keenaan wa aqaamuu salaata salaadda ogaan wa aatowu zakaata siiyaan fakhalluu sabiilahu jidkooda u banneeya shardigaa lasoo hormariyey fain taabuu wamihaalu lmutaakhiri waxa ay tahay wladiina yabtaquuna alkitaaba mimaa malakat aymaanukum kuwa wladiina kuwa yabtaquuna dalbaayoona rabo alkitaaba in la kitaabeeyo kitaabaynta waxay tahay lacag intaas ii keen lacag intaasaan kuusoo shaqaynayo xoray intaasaan ku siinayo wladiina kuwa yabtaquuna dalbanayaan alkitaaba dalbanayaan mimaa malakat mimaa kuwiina ka mida malakad ay ahlatay aymaanukum midigyadiinna fakaatibuuhum kitaabeeya goorma in calimtum haddaad ogaateen haddaad ogaataan fiihim iyaga dhexdooda khayran khayr haddaad ku ogtihiin in calimtum shardi soo maa haddii khayr lagu ogyahay haddaan khayr lagu ogayn waa maya hadda shardigii baa dib maray ayb kuwaan marka xukunkii marka fakaatibuuhum waxaa laga soo reebayaa marka in calimtum fiihim khayran kuwaan khayr lagu ogeyn oo lays yiraa haddii waxaa la yidhaahdo war wax keena masala waaba naagba zine iyo noocaas halis u ah haddii la yidhaha isxoray keen soo shaqeey lacag keen zinadii bay aadaysaa kuwaasoo kale in calimtum fiihim khayran xirfadaa lagu yaqaanaa ninku waa shaqaysa karaa si kale wax kale aalian midka saddexaad asifatu ah, sifadii waaye ifadu iyadana waa mukhasis mutasil oo ku dhegan cumuumka sifo meeshaan marka lagu yidhaha naxwada sifa marka la joogo nactigay ahayd sifada nactigaa la dhihi jira meeshan laakiin baabkan ama usuululfiqiga wasfi iyo sifa haddaad maqasho waa ka caamsan yahay nactiga nactiga waa wasfi waxbaa lagu eh, khasisaa wasfiga wuxuu noqon karaa xaalada wuxuu noqon karaa tamyiizka bedelulbacdi min alkulli ou noqon karaa waxaas o dhan awsaafaa layska dhahaya asifatu markuu ku marka kuwaas o dhan baa soo gelaya wahiya maa ashcara waa wuxuu ku tuso bimacnan macno yakhtasu bihi uu ku khaas noqonayo bacdu afraadi ilcaam caamka afraaddiisa qaar ka mida day min nactin oo nactiya ow bedelin ama bedela ow xaalin ama xaalo oo kuula nacti keliya maaha xataa xaaladu waxaa weeyaan waxay keenaysaa takhsiisay keentaa mihaalu nacti qowluhu tacaala famimaa malakat aymaanukum famimaa kii malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinna kuwaas oo min fatayaatikum gabdhihiinnii ahaa almuminaati mu'minaadka ah kaas marka waa nacti min fatayaatikum almu'minaati nacti baa ku jira ayb waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum waxay midigi addoommadiinna guursada markaas famimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum min fatayaatikum oo yacnii gabadhihiinna ah addoommihiinna ah almu'minaati ee muminaatka wafi marka almu'minaati waa sifo waa wasfi marka wasfigaasi marka waxaa weeye wuxuu qeydayaa marka takhsiisuu keena ila haddaan isagu meesha uusan ku jiri lahayn maxaa imaa lahay addoommo kale xataa iska guursada oo gaala ah yaa ka imaan lahayd wamihaalu lbedeli bedelkii mihaalkiisii qowluhu tacaala walilaahi cala annaasi ilaahay dad walilaahi alla waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka korkooda xijulbeyti beytka u qasdidiisa man korkiisoo ugu sugnaaday ilaahay ka bedel istidaaca awoodo ilayhi beyt xaggiisa sabiilan jidku awoodo marka walilaahi cala annaasi caamay ahayd sooma annaas caam cumuum waa ku jira ilaahay dadkoo dhan xajou ka rabaayeen waa laga bedelay naaskaa laga bedelo waxaa la yidhi man istidaaca ilayhi sabiilan maya dadka o dhan ma wada ahani kii awoodo waayaan marka man istidaaca bedelkan dambe takhsiisoo keenay sooma xajku wuxuu ku waajibayaa qofkii mustadiica wamiaalu lxaali qowluhu tacaala waman yaqtul ruuxii dilo muminan mumin qofkii dilo mutacamidan xaal ou yahay midkii u qasdaaya mutacamidan takhsiis waay sooma marka ninkii awal caamay noo joogtay ninkii mumin dilo caamay ah mutacamidan marka waa wafi xaal a aalo xaaladii marka waxaa weyaan takhsiisay gelisayo kii kas u dilayba aayaddan way ka hadlaysaa ninkii kama u dilay maya fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha wabilahi towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina mxamed wala ali